سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله wcala aalihi waasxaabihi alkiraam wasalama tasliima kaiira ama bacd walaalayaal waxaynu markii jimcahii hore ka soo hadalnay xusuusinta geerida waxyaabaha keenaya qofku inuu xusuusan waayo geerida ama aakhiro uu ilaawo ama ay qalbigiisa ka baxdo waxaa ka mida ah qanacla isaga oo aan ku maarmin oo aan ku kafto ku kaaftoomin oon iimaansanin wuxuu alla siiyey subxaanahu wa tacaala qanaaco la-aantu waa dhib badan oo casrigan haysta muslimiinta waa waxa ay kaga duwan yihiin salafkoodii iyo dadkii casrigii hore jooga saalixiinta ahaa qanaco la-aantu waxay keentay in odayga iyo islaantu isqabsadaan oo waxa qoysku uu helay ay ku qanci waayaan waxay keentay ubadku markii qanaco la-aan lagu rabeyn waayey inay eegaan ina hebeliyo ina heblaayo waxa ay haystaan ama gaaladu waxay haysato kadibna ay tahriibaan qanaaco la-aantu waxay keentay dowladaha islaamka iyo shucuubtoodu inay sii eegaan ummadaha shisheeye oo ay afdhigi waayaan dalkooda iyo badhaadhaha iyo barwaaqada uu leeyahay iyo diintooda iyo dadkooda oo iyaga la jeclaado waxay hayaan ee ay kasbadeen ay dadaalka iyo juhdiga ku keeneen ilaahay baa cadiyada bixiye laakiin asbaab badan ay la yimaadeen qanaaco la waa cudur weyn oo kalsoonida ka qaada dadka oo xasadka ku abuura iyo xiqdiga iyo naxliga qanaacada tacriifkeeda iyo tilmaanteeda markay culimmadu xusayaan waxay yidhaahdeen waxa weeye hiya riba bima acطaahu llahu wa katabahu wa qasama qofku inuu ku kaaftoomuu iimaansado waxa ilaahay u qadaruu siiyey anfaca adduunyada si kale haddii loo dhigo istiqnaa'un bilmawjuud wa tarkun litashawufi ila almafquud qofku waxa agtiisa yaala inuu ku maarmo waxaanu markaa hayninna aanu iska daba ridin hadduu yimaadana u arko haddii kalena aanu waalanin mar kale tacriifkeeda culimmadu waxay ku sheegeen istiqnaamu bilxalaali ayiba can alxaraami khabiif shayga xalaasha inuu iimaansado qof qadar kasta ha u ahaado xaaraanta halkaa taaltaalla ama si dhib yar lagu helayo ama cid kale ay ku dharagtay ay urursatayna aanu u hanqaltaagin oonu sii eegin waxaa kaloo ku fasiraan imtilaa qalbi biridaa imtilaa'a alqalbi biridaa waalbucdi can altasahuti waaltashaki aw shakwa waa inuu qalbiga qofku raalli ku yahay qadarka ilaahay iyo qorshaha alleh aanu ka cabanin oonu ka cadhoonin wixii ilaahay uu siiyey qof iyo ummadba shayga la yidhaahdo qanaacadu waxa uu baahan yahay markaynu aragnay baahi weyn inaynu qabno ummadduna huwiyadeeda iyo jiritaankeeda iyo abtirsimadeeda iyo ciddayta aanay iimaansanayn haddaanay qanaacad helin asbaab bay leedahay sababo markay dadku hirgeliyaan qanaacadda ay helayaan waxaa kowkaa aliimaanu aljaazim biana allaha huwa arasaaq dadku inay ku qancaan inuu ilaahay yahay ka arsaaqada bixiya ee wax qorsheeya sidaa daraaddeed qofku ama ummaddu wuxuu ilaahay siiye hadday eegi waayaan ama ku qanci waayaan ilahay bay ka cabanayaan bay ka dhigantay ina allaha huwa arasaaq dulquwati lmatiin ilaahay isaga awood badan oo ummaddana arsaaqay oo arsaaqada u qorsheeyey nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddan siiyey siday u afdhigi lahaayeen ay u lahaayeen wuxuu ilaahay siiyey waxa uu lahaa ayuha nnaas itaquu llaha waajmiluu fi alab faina nafsa lan tamuuta xataa tastawfiya risqaha calaa macna xadiid waardadiihow ilaahay ka cabsada oo arsaaqadda kolley waa helaysaane si xalaala u raadiya ogaadana qofna inaanu dhimanayn ilaa wixii ilaahay uu ugu talagalay uu helo arsaaqaddu sida geeridu u daba cararaysay qofka u daba cararaysa marka nebigu wuxuu leeyahy mucallimu lbashar arsaaqadda waayimayn sidoo way kuu qoran tahaye xaaraan ha ka dhigine xalaalku raadi waxa uu leeyahay caamir ibnu cabdiqays raximah اllah arbacu aayaatin idaa qara'tuhun afar aayadood kolka aan akhriyo aad baan u degaa oo kalsoonidaa qanaacaday siinaya afar aayadoodoo qur-aanka ku jira ila qur iyo nusuusta iyo daliilka markuu qofku akhriyo ayaa wax badani u baxaa ilaahay baa wuxu uhi maa yaftax illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika lahaa wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdi wixii ilaahay dadka uu siiyo arsaaqad iyo raxmad iyo deeq iyo khayra cid ka celin karaysaa ma jirto wuxuu ilaahay hakiyuu qofka ka joojiyana ciid u furi kartaa ma jirto de arrintuba gacanta ilaahay bay ku urursan tahaye maxaan u cadhoonan cid kale u eegi mar kale ilaahay waxau wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadli haduu ilaahay khayr kula doono iyo wanaag iyo wax fiican cid kaa celin karaysa ma jirto aayadda saddexaadna waxa weeye aayaddaa suuratu dalaaq ku sugana ilaahay uu bushaareeye dadku yihi sayajcalu allaahu bacda cusrin yusraa inta dhibidee haysato kadib ilaahay fudayd buu idin siin doonaa aayadda afraadna waxa weeyaan buu ihi aayaddaa ilahay uhi wamaa min daabbatin ilaa cala allaahi risquhaa wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullu fii kitaabin mubiin waxalla waxaa xayawaan dhulka ku dul nool arsaaqadiisa ilaahaybaa haya arsaaqadan dad waalani dad dad badani u waasheen ay u gaaloobeen waxa tusaale ilaahay uu ku siiyey xayawaanka dhulka inagula dul nool ee inaga faraha badan ee waxaynu arkayna waxaynaan arkaynba leh ee badi iyo berri iyo hawaba ku sugan wax kay dhigtayba waa yaryahay quraanjada aboorka shinida dhowr shay oo noocaas baa la tilmaamaa inuu kayd leeyay waxa kale subaxiibuu kala hayaa isagoon waxba waayna dharagsan buu soo noqonaya afarta aayadood markaan eega buuri wixii ilaahay siiye waan iimaansadaa waxyaabaha inaga saacidi kara waxaa ka mid a qanaacada alictiqaad biana atafaawuta lixikma inaynu aamino dadkan ilaahay uu ku kala duway haynta adduunyada iyo dheeraadkeeda waxay doonayaan ha ahda waxay isla dheeryihiine waa xikmada leh xikmad ilaahaybaa ku jirta xikmadaana ilaahay qur-aanka uu ku caddeeyo labadu way imtixaanayn ka waxaan laga qaadayna wuu imtixaanayo sabir baa laga eegi kan kale waxaan loo dhiibayna waa imtixaanayaho inuu ku sabro inuu ku kibrin baa la eegi warafaca bacdahum fowqa bacdin dirajaat liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya dadku way isu shaqaynayaan way isu baahan yihiin marka inay isu baahnaadaan baa ilaahay wax kala dheeraysiiyey waa laga yaabaa faqiirku intuu u baahan yahay qofka qaniga ahina in ka badan inuu u baahan yahay wa huwa aladii jacalakum khalaa'ifa fi lard warafaca bacdakum fowqa bacdin darajaat liyabluwakum fima aataakum ilaahay wuxuu leeyay dhulkana uu idinka dhigay kuwo khaliif ku ahoo ku tarmayo oo qarniba mar soo gelayo xagga hayntana nicmooyinkana ilaahay uu idinku kala dheeraad siiyey xikmaddu waa maxay liyabluwakum fii ma aataakum wuxuu ilaahay idin siiyey buu idinku imtixaanaya hadday adduun tahay hadday aqoon tahay hadday arin tahay iyo hadday awoodti dadku waxay isdheer yihiin wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun shar iyo khayr dhib iyo dheef wixii idinsoo mara waa ku imtixaanantii imtixaankaa su-aal baa ka dambaysa la eegayo dadku inay guulaystaan iyo inay fashilmaan waa ka rasuulku tilmaamaya sala allahu caleyh wasalam qofku markuu qabriga ka soo baxa aakhiro intaan wax kalaba bilaabmin afar su-aalood oo xisaabahoo deg dega ah ayaa loo dhiibayaa midi waxay la xidhiidhay maalka midina macrifadii aqoontii la siiyey midina muruqii awooddii u lahaa wakhtigii uu jiray marka intaniba waa dheeraadkii dadka ilaahay uu siiyey ayaa maalintaa calaamadu su-aal su-aal weyn baa hortaaloo laleeyay ka jawaab ma xalaal mise waa xaraam miyaad ku mahadnaqday mise waad ku kibirtay qanaacada shaygan la yidhaahdo dabcan iskama lihinuuna dad baa xaqiijiyey nolosha tusaale wanaagsanna ku ahaa kow waxaa ka ahaa nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam nabiyullaahi moxamed ilaahay wuxuu tilmaamay qanaacadiisu inay gaadhsiisay heer ilaahay uu ku sifeeyey qani inuu yahy wa wajadaka caa'ilan faaqhnaa adigoo faqiiruu ilaahay ku helayoo qani buu kaa dhigay xoolana mabaan hayn nebigu calayhi salaatu wasalaam alxabiib si qanaacadaasi ay ugu joogto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagiiyo ciddii ku dayanaysaba ilaahay wuxuu u diiday inay higsadaan ay u hanqal taagaan